والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد غزوة تبوك dagaalkii tabuuk dagaalka kani wuxuu dhacay baa la yidhaahdaa rajab sanadkii sagaalaad ee hijiriyada markii laga soo noqday bay tilmaamaan طaa'if xisaarkeedii ama Ehm, go daair lagu qabtay aaif lagu qabtay ilaa lix bilood meelahaasay sheegaan mu'arikhiintu lix bilood wakhti ka dambaysay lixdaa bilood waxoogaa ku saabsan saraaya ama dagaallo yaryar oo kooxa kooxa la diray ayay tilmaamaan qaarkood ilaa dhowr iyo tobanbaabay gaadhsiiyaan wakhtiyadaa saraayaadka yararaaya la diray laakiin in allahu haswadaynu iska akhriyaynaa haswadatan oo dhacday sanadkaa sagaalaad mu'arikhiintu sidii caadada u ahayd waxay isku dayayaan inay sabab mubaashara sheegaan waxaan dagaalka loo galay ibnu sacd maalan wuxuu soo aroorinayaa in ninkii hiraqal la odhan jiray uu ciidamo badan oo romaaniyiintii iyo carabtiiyaba uu soo ururiyey carabtii muwaaliga la ahayd yacnii dowladda romanska waxaa daba socod u ahaa sham carabta degan oo dhan oo dhamme waxay ka hoos imanayeen dowladdii romanska ama byzantiintii dowladdii gaaladu ay wadatee kristanka ahayd muslimiintu markay maqleen warkaasi ayay dagaalka kan u diyaar garoobeen buu sheegayaa ibnu sacad fii abaqaatih alyacquubi ninka la yidhahdana isagu wuxuu leeya iyadoo nebigu rabo qaswadii hore jacfar ibn abi aalib iyo raggii lagu dilay in laga aarguto ayaa kooxdan loo soo baxay ibnu kaiir raximahullah isagu wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaau wasalaam inuu dagaalka romanska ku qaado buu go'aansaday waayo buu leeya waa dadka kuwii ugu dhowaa ee gaalo ahaa waana kuwii u xaq badnaa in diinta loogu yeedho ilaahayna waa ka qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaaluunakum min alkufaar ilahay wuxuu ihi war kuwa iimaanka laga helayow la dirira aladiina yaluunakum min alkufaar gaalada kuweydii soo xiga baa layidhi xaggan soko ka sii bilaaba waliyajiduu fiikum hilda ad adaygna ha idinka dareemaan baa ilaahay yidhi waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin saa daraaddeed ibnu kaiir wuxuu leey waa qadiyo caadiya maadaama jaziira alcarabiya laga saaray mushrikiinta iyo wixii kale in romanska lagu xigsiiyaa waa wax iska caadiya laakiin ta ah in ay nimankaa gaaleed eh, dagaal soo wadeen iyada lafteedu wax la baciidsado maaha waayo waxaad ka garan kartaa magaalada madiine sida wax loo taraqubayey waa kii cumar bin khaaab xadiiskii saxiixa ahaa uu ku tilmaamayey in isaga iyo nin kaloo saxaabiye ay <clears throat> ku maalintami jireen magaalada madiine dacalkeeday deganaayeen cawaaliga sare dabeetna midkoodba maalin buu dhaadhici jiray oo uu soo eegi jiray warka magaalada joogaa waxa uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistu sheega iyo warkiisa intuu soo qaado ayuu ka kale habeenkii u keeni jiray dabeetana kaasina berrito reerahu sii joogaa ka kalaa berri suuqa taga oo warka soo qaada oo keena saasaanu isu weydaanan jirnay buu leeyahy cumar bin alkhaaab waxa uu tilmaamayay yani annagoo sidii isu weydaarana ninkaasi saxaabiga ah ayuu habeenkii dambe igu garaacay buu yihi maalintiisii markuu soo noqday waxaanu cumar leeyahy waxaanu ka cabsi qabnay muluku khasaan khasaaniyiintu waa carabtii shaam meelahan xukumaysay dowladda kristanka muwaaliga la ahay qoladaasanu ka cabsi qabnay buu leeyahy oo inay noo soo baxaan markii uu igu garaacay albaabka uu igu yidhi buu yidhi iftax iftax iftax marka harkay ninku sidan uu albaabka u garaacaya waxaan idhi buu yidhi jaaa alkhasaani waan ma waxa yimi nimankii baa soo dagaal galay baan ku idhi buu yidhi markaasu wuxuu igu yidhi bal ashaddu min dalik waar wax ka daran baa dhacaya fur waa maxay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka ictizaalay buu yidhi haweenkiisii ama ilaaga beriguu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam weeyaan riwaayaadka qaarkoodna waa kuwa tilmaamaya inuu yidhi waar maya nebigaaba dumarkiisii oo dhan furaye albaabka fur arrintani way ku weynayd saxaabada in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo xaafaduha isqabtaan oo uu nebigu ka tago oo bil uu meel gaara iska dego calaa kulli xaal qadiyadda macruufka ee ilaagaa ku saabsiisan cumar markuu ka jawaabaye ninkanina uu warka u siday wuxuu weydiiyey waxay ahayd ma nimankiibaa yimi waxaad garan kartaa markaa in ay jireen khasaniinta boqoradaa la odhan jiray in la taraqubay ama la sugayay carabta degan qabaa'ilkan carbeed ee degan xagga waqooyiga waxay ahaayeen niman christianity qaatay christianitygu waagaa joogayna wuxuu ahaa christianity aada u kala lumay oo kala fogaaday kristanku waxa koowaad ay isku hayeenna waxay ahayd caqiidadooda ciisa bnu lmasiix ama ciisa bnu maryam ciisa almasiix oo ina maryama ah eh, salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayay waxay ka rumaysnaayeen qaarkood waxay lahaayeen waa saddex ilaahoo isku ilaaha baa jira aabbaha inanka iyo ruuxulquduska oo alle iyo ciise iyo jibriil bay isku darayaan qaarkood ciise waxay lahaayeen waa laahuut iyo naasuut ama ilaahnimona waxbaa kaga jira bini aadamnimona waxbaa kaga jira qaarkood waxay lahaayeen may waa ilaah quraba wax kaloo ku jira ma jiro sida iyo caaqibada ama kuwan la dhaha almunafastiya weeyaan iyo caaqibadu waa markaa diintii lagu haystay shaam iyo masarba oo waxay khilaafsanaayeen madhabkii ay haysteen dowladda weyni ama diintii ay dowladda romanska weyne haysatay waxaana la dhaha hiro qalin badan buu isku dayey inuu mideeyo mu'tamaraad badan buu u sameeye waxaasoo dhan si dowladdiisu ay u midowdo laakiin may suurtogelin waxaanay haayeen carabtan markaa shaam iyo masr iyo dhulkan deganay niman lagu cadaadiye caqiidada marka hore caqiidada masiixiga ay haystaan ayaanay ahayn miday dowladdu raacsiisan tahay marka istibdaad tiro badan ama dulmi tiro badan ayay tirsanayeen iyo cashuur tiro badan oo laga qaado iyo dowladoo qaab abaqiya ah, alaasisa abaqaata u samaysan ilaahay wuxuu faray dadka muminiintaa maadaama ay mushrikiintii jasiiratulcarab ka soo dhammaadeen inay la dagaalamaan ahlu kitaabkaasi ku xiga ilaa iyo intay ama jisye ka bixinayaan ama islaamnimada ka qaadanayaan ama mushrikiinta iyaga waxaa la yidhi la dagaalama intay ama ka islaamayaan ama laga takhallusayo iyagu may lahayn xal kale dabeetana qoladan iyaga waxaa ilahay yidhi qaatilu ladiina yaluuna qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllah walaa biاlyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh wlaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizya can yadin wahum saairuun saa daraaddeed waxaynu leenahay muslimiintu waxay galeen marxalad dagaal oo jadiid ah oo cusub oo ka gedisantii hore tabuuk meeshan la yidhaahdaa waa meel waqooyiga ka xigta xijaaj magaalada madiine waxay u jirtaa ilaa toddoba boqol toddobaatan iyo siddeed kilomitr ayay u jirtaa ariiqa weliba mucabadka ee jidka toosan imanka la maro marka lagu xisaabtamo waa meelahay degi jireen qudaaca nimanka la yidhaahdo oo sultaanka romanska soo hoos joogay waxaana ku tilmaamayaan si <clears throat> xadiidka bukhaari uu tilmaamayo inuu nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam meesha tan tabuuk aswatu tabuuk markaa waa la ydhaha waxaa kaloo la ydhahdaa aswat alcusra aswadii dagaalka weyne ee dhibta badnaydna waa la idhaahdaa oo khaswadani khaswo muslimiinta uu helay cidhiidhi badan oo dhaqaale bay ahayd yani waxay caan ku ahayd khaswadatani cidhiidhi dhaqaale oo aada u tiro badan baa jiray ee waxaanad ka garanaysaaba ilaahay markuu qur-aanku tilmaamayo laqad taaba allaahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusra baa ilaahay ku tilmaamay saacati alcusra saacaddii adkayd baa alla ku sheegay subxaana wa tacaala waxaanad ka garan kartaa mufasiriinta saa laga soo arooriye maalan qataada iyo mujaahid oo kale inay lahaayeen laba nin ayaa timir kala jeexanayey ama koox ayaa xaba timira isu muudmuudsanayay oo isu dhiidhiibayey ama axaadiista qaarkood saxiixa ku suganayba waa kuwa tilmaamaya markii la soo socday laftimireed inta la muudsaday in biyo lagu cabbayey wajaaa mujaahid miy waa kii sheegayey kii laftimireedda lahaana laftimireeddiibuu keenay markaasuu ninkii raawiga xadiidka warinaya oo laftimireedda maxaa lagu falaya markaasuu wuxuu yidhi waa intaa la muudsado ayuuba biyaha lagu qurqurinayay yani laf timir la cunay lafteed ba haddana lasii muudmuudsanayo nawaad ayaa naf laga daayaya baahida jirta asmadan iqtisaadiga ama dhibtan badan ee dhaqaale ee meesha ka jirtayna ma wakhtigii ay ku soo beegantay bay ahayd dagaalku mise waxaaba iska jiray dhib dhaqaaleed oo iska ballaadhan wallahu aclam <laughs> dagaalkani maadaama uu dagaal ballaadhan ahaa dad aada u tiro badanina ay ka qayb galayeen ciidankani wuxuu u baahday nafaqo tiro badan leh ama xoolo badan oo lagu dagaal galo nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa wacdiyey isagoo ku wacdinaya sadaqada iyo ajarbadnida ay leeday kuna dhiirinaya inay soo sadaqa badan baxsadaan eh, raggii saxaabadee weliba waxaystee wakhtiga kan iyo kuwan waxaysaniba xoog bay waxu bixiyeen waa ka lagu tilmaamo maala cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu inuu ahaa nimankii ugu waxbixin badnaa ama jeishu tabuk nebigu alayh salaau wasalaam waa ka ilaha man jahasa jaysha alcusra falahu ljanna ninka jeyshulcusra maanta soo tajhiis u samey soo diyaar gareeya ee ciidankaa maanta soo siiya waxay ku dagaal galaan falahu ljanna buu nebigu lahaa salaatu wasalaam fajahazahum cumaanu buu bukhaari warinaya baan rajaynaya cumaan baa soo diyaariyey waxay idhaahdaan nebigu uu keenay bialfa dinaar kun dinaar dinaarku waa dahab kun dinaar oo dahaba ayuu u keenay bay idhahdaan nebiga calayh salaatu wasalaam yani halka dinaar waxaa lagu tilmaamaa afar dhibic shan iyo labaatan garaam oo ah Eh, dahaba baa lagu tilmaama kunka diinaar yanii waa dahaba aad u tiro badan leh markaasuu dhabta nebiga ku shubay calayhi salaatu wasalaam bay sheegaan dabeetana waa ka xadiidkii tirmidi <clears throat> iyo sunanu imaamu axmed ba ay warinayaan eh, xadiidka sanadadiisa inkastoo laga hadla haddana culamada badh waxay leeyihin waa isxoojinaya marka laysku wada daro oo darajatu sixa waa gaari karaa ama alxasan ligayrihi baan ujeedaa waa gaari karaa waa kii nebigula maa darabna cufaanin maa camila bacda alyowm yacnii sadaqadan uu baxsaday siday u weynayd cusmaan ibnu cafaan maanta kadib waxaan waxaanuu maanta baxsaday wixii kadib uu sameeyo dhib u keeni mayso yacnii sadaqadani siday u weynayd ama nebigu ugu farxay waxaa la yidhaahaa dhowr goor buu weedhaasi nebigu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam oo uu ku tilmaamayaa eh, ibnu cafaan sadaqadu maanta la baxsaday inaanay dabadeed wax dhibi soo gaadhaynin eh, riwaayaat iska daciifa aan xoog badnayn baa waxay kaloo tilmaamayaan inuu geel keenay oo wax badan keenay calaa kulli xaal waxaa laysku waafaqsay aan muran ka taagnayn cumaan ibnu cafaan jeyshulcusra ninkii ugu badnaa ee diyaariyey inuu ahaa dee ciidankan lagu leey wuu diyaariyeyna waa soddon kun oo nin ciidan gaadhaya soddon kun oo nin ciidan gaadhaya wixii ay ku dagaalgeli kari lahayen waa nafaqa aada u badan <clears throat> muarikiintu waxyaabahay sheegaane kale waxaa ka mida ah isagana cabdiraxmaan ibnu cawf inuu xoolo badan isaga laftiisu bixiyey bay soo arooriyaan nimanka muarikiin tahay inkastoo sanadadu aadu isaga wada daciifiyiin inta badan laakiin waxaa jira inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta waxbixinta sida uu ugu boorinayo dadka muslimiinta ah wax kasta waa la bixinayay waa ka lagu tilmaamo khaym alansaari saxaabigii la odhan jiray sida saxiixulbukhaariguu sugayey inuu keenay saac timira dee waa galaan ama un eh, saac timiri waa laba kiilo iyo badh meelahaasi oo timira xataa inuu keenay waata la tilmaamo abucaqiil oo kale nisfu saac buu keenay baa laydhaha munaafiqiintu waa kuwii ku caayayey ilaahay muxuu uga baahan yahay galaankiisa timirta ama eh, labadiisa saxaaba timir ah iyagoo ku ceebaynaya lamzi samaynaya kuwa wax badan bixiyana waxay dhahdaan istus bay uga jeedaan oo way dacaydayaan kuwii wax yar bixiyana way dacaydayaan waa ka ilaahay le subxaana wa tacaala aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الصadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum ba alla yidhi subxaana wa tacaala kuwa ku ceebaynaya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ah ama mu'miniinta ah sadaqada ay baxsadeen iyo kuwa aan waxba helaynin ilaa iyo tamartooda un mooyaane idan munaafiqiintu dacaayaad badan bay sameeyeen oo labada kooxood ba isku dayeen iyagu inay dacaayadeeyaan aswada tan dee waa aswaday ku soo degtay inta ugu badan le suuradan la idhaha suurat alfaadixa suurad dhowr iyo toban magac leh tawba faadixa yani aad bay suuraddaasi magacee badantay oo ilaahay kaga warramaya nimankaa munaafiqiinta iyo axwaashoodii o dhan lagu soo bandhigayo xarbi dacaa'iya bay sameeyeen horta watigu wakhtiguu ku beegmay waxay ahayd wakhti aad u kulun wakhti xagaaya dee khaliijkana waa taqaanaa xagaagii wakhtiga loo yaqaano siday cadceedda noqoto iyo biyuusayiin iyo qofku si u iyo naftu say dadka isugu timaado intaa waxa dheer kulaylka iyo cadceeddaasi oo dhan xagaagu haddana dhan kale marka laga eego waa marka timirtu bislaato oo intii hore kaydhin bay ka ahaydee timirtiina waa marka kulaylka ku bislaataa idan waa wakti timirta bisaylkeedii iyo macaankeedii iyo hadhkeedii laysla helayo iyo wakhtigiioo kulul kululaan dabad la logayn karayn meesha loo socdaana waxaanu dh toddoba boqol iyo sideed iyo toddobaatan kilomitr ayay joogtaa inaad wakti dhulka intaa leeg inaad wakti xagaa iyo lugaysaa oo maka intaad ka baxdo xagaa arbiciinaad ku dhacayaan inaad meeshaasi lugaysaa wax fudud maaha sidaa awgeed ay munaafiqiintu dacaayad bilaabeen waa ka ilaahay qur-aanka kaga warramaya inay lahaayeen laa tanfiruu fi lxar waar kulaylaha kan ha bixina ilaahayna waa ka lahaa maxay qul naaru jahanama ashaddu xaran law kaanuu yaclamuun ba alla lahaa subxaana wa tacala marka ilahay laa tafiruu fi lxar kulaylka ha u bixina markay lahaayeen ilaahay wuxuu yidhi jahanama ka kulayl badan halkaa isku nabaysaan waa jahanamo gelisteeduune iyo dadka waxa ugu yeedhaysaane haddii kulayl laga cararayabaa ilaahay leeyahy ka jahanama ayaa ka kulayl badan munaafiqiintu markaa waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan dadka inay habsaamiyaan iyaguna acdaar beenbeena iyo cudurdaar aan jirin bay soo samaysanayeen bal eh, say cudurdaar beena u samayseen waa ka ilaahay nebiga ku canaananaya calayhi salaatu wasalaam ee la leeyahay maxaad uga aqbashay idanka cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin baa ilahay nebiga ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembigaaga ha dhaafa ilaahay baa kaa dhaafay baa la leeyahay maxaad ugu yeeshay inaad kuwan fasaxa u siiso ilaahay ay ka kala caddaadaan baa ilaahay yidhi kuwa runta sheegaya iyo kuwa beenta sheegaya munaafiqiintan oo tiro badnayd oo magaalada madiine joogtay iyo reer baadiyaha laftiisa meeshii islaamkii markuu kor noqday ciddii gaal ahayd ee rabtay haddana inay muslimka ku dhex noolaato way nifaaqaysay nifaaquna markaa waa gaalnimo hoostana lagu qarsanayo dushana dhaqan muslim laga leeyahay munaafiqiinta ilaahay tilmaamay waxaa ka mid ah kuwii reer baadiye ahaaba alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah kuwii ilaahay lahaa reer miyiga ilaahay yidhi ayaa gaalnimo xaggeed adag oo munaafiqnimo badan waayo waxay mudan yihiin inaanay waxbaba ku ogeyn wixii alla uu soo dejiyey u rasuulkiisa ku soo dejiyey waa ka ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiinta ku tilmaamay inaanay magaalada madiina oo qura ku koobnayn xataa baadiyaha inay gaadhasan yihiin wa miman xawlakum min alacraab munaafiquun wa min ahli lmadiina maradduu cala nifaaq baa ilaha yidhi kuwa hareerihiinna deganee reer baadiyaha ah iyo magaalada madiine gudaheedaba munaafiqiin baa ka tirsan baa ilaha yidhi ku mudxay baa alla tilmaamay munaafiqnimada maradu cala nifaaq qaar la mudxay munaafiqnimo daraaddeed ayaa badan baa ilaha yidhi laa taclamuhum naxnu naclamuhum aanad adigu waxba ku ogeyn baa alla leeyahy subxaana wa tacaala annagu si aanu ognahay ilaahay waa ka tilmaamaya subxaana wa tacaala acdaartaa badan ee munaafiqiinta inaan la aqbalin yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allahu min akhbaarikum wasayara allahu acmalakum warasuuluh uma turaduuna ilaa caalim alghaybi waashahaada fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun warka ilaahay ku tilmaamaya way kuu iman doonaan markaad dagaal ka soo noqotaan iyagoo cudurdaar wada wada ha ka aqbalin baa ilahay leeya cudurdaarkooda waxaad tidhaahdaana idin aamini mayne ilaahay baa iga kiin warramay warkiina alla idin sheegay alle iyo muminiinta iyo rasuulkii alle iyo rasuulkiisubana way arki doonaan waxaa shaqaysaan iyo saa noloshiina usoo bandhigtaan qur-aanku in badan waa ka nimanka ku sifaynaya xataa rijsi lagu sheegay munaafiqiinta markaa qaswada tani waa dagaaladabay ka mid tahay ilaahay uu kala soocay nimanka muslimiinta ah iyo dadka kan munaafiqiinta ah oo sooc runtii aada u tiro badan le la kala soocay oo la fadeexadeeyo la muujiyey waxaad ka garan kartaa fadeexadda iyo waxa wadeen iyagu sida alla u muujiyey abu camir alfasiq ninkii la odhan jiray raahibka ahaa awatu badr horkacayey awatu uxud horkacayey quraysh aynu nidhi wuxuu ahaa nin ansaarta qabiiladoodii ka tirsan oo markii dambe cristan qaatay oo xagga kale ka soo dega xandale abihide oo gaalada soo hogaaminayey markay gaaladii jabtay uu iskaga tego wuxuu qabtay maadaama isagu cristan ahaa xaggan dawladda cristanka weyni joogto dawladda cristanka weynbu wuxuu ka dhaadhiciyey anigaa duulaye eh Eh, duulimaad iyo waxbaynu wada samaynana waa kaa wuxuu isku dayey markaa munaafiqiinta madiine jooga inuu la soo xidhiidho oo yidhaahda annagoo dawladdii weynayd baa soo socna sida kuwa maanta joogaba munaafiqiintu ay meelaha ula xidhiidhaan gaaladuun had iyo goora yidhahdaan soo wada annagaa sii joognay ayuu wuxuu lahaa annagaa sii joogna ee noo sii sameeya saldhig meel saldhiga ah. munaafiqiintii qaar ka mid intay isu tageenba waxay dhahdeen magaalada madiine aan saldhig ka samayno loogu tashado islaamka iyo dadka muslimiinta waa madiino nebi maxamed joogo qur-aanku samada ka soo degayo ayay rabaan inay saldhig ku yeeshaan si gaaladu markay soo duusho dee dad uga horreeyey ay usii jiraan oo meeshaasi ay u yimaadaan saldhiggaa ay rabeen ay waxay idhahdeen sidaynu u gallaa waxay idhahdeen waxaynu samaynaynaa masaajid aan ka dhigno masaajid baynu samaynaynaa dabeetana wuxuu ahaanaya meel aynu ku tushanno laakiin si aan looga shakinin bay idhaahdeen intaynu masaajidka dhisnayo nebi maxamedna u tegaynaa calayh salaatu wasalaam waxaan odhanayna kaale inoogu tuko dee mar haddii nebiguba ku tukaday dadku masjidnimo waa u ictiraafaya marka masaajidkaa nebiguba ku tukaday haynoo noqoto god bahala galeen oo aynu warkeenna ka akhrino ka soo duullo oo wararkeenna ka samayno kii baa la sameeyey kii marka la sameeyeyna waxaa la isku dayey nebiga calayh salaatu wasalaam oo tabuu kusii socda in la yidhahdo horta kaale inoogu tuko deetana nebigu wuxu uhi waa kanoo imka waan xidhxidhnoo dee dagaal baan u socdaaye waa inooyo soo noqodka marka soo noqodkan idinku tukan doonaaye laakiin dee ilaan cid alla ka dambeeyo kabtood ma yeelane ilaahay baa qur-aan soo dejiyey uu kaga warramayo nimankan iyo masaajidkooda iyo noocayiin والذيiنa اتaخذوu مسجدا ضراaرا وكفرا وتفريقا بين المؤمiنiiن وإرصادا لمن xاaرب اللaha ورسuuله من قبل ولا يحلفنa إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين إلahy wuxuu leeyay سubحaaنه وتaعالى kuwa ka yeeshay مسجد ضراaرا وكفرا وتفريقا بين المؤمiنiiن وإرصادا لمن xاaرب الله ورسuuله kuwa masaajid ka dhigtay meel ay ilaahay ku dhibaan iyo muslimiintaba iyo gaalnimo daraaddeed u samaystay iyo mu'miniinta inay kala qaybqaybiyaan daraaddeed iyo fadhiisimo lagu sugo kuwa ilaahay la colloobay baa la leeyahy fadhiisin inuu noqdo wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulah ilaahay wuxuu ku tilmaameeye weliba ku dhaaranaya wanaag waxaan ahayn ma wadno ilaahay baa ka markhaatiya inay been sheegayaan baa ilaahay yidhi dabeetna ilaahay wuxuu yidhi laa taqum fiihi abada weligaana ha gelin baa alla ku yidhi nebi maxamed masaajidna maaha kaasiye weligaa ha gelin baa ilaahay yidhi lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih masaajid maalinta koowaad baa ilaahay dartii loo dhisay ayaa mudan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala inaad tagto amaa kan ha kuna tukanin hana marin nebiguna wuu gubay dee ila masaajid maaha ina meel baas bay ahayde nimankan munaafiqiinta ah sida waalla u kala saaray waxaa lagu tilmaamay xataa maydkoodana ha ku tukan baa ilaha yidhi walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrihi baa ilaha yidhi mid iyaga ka mida kuwaas iyo geeriyooda ha ku tukanin baa ilaha yidhi salaatljanaasana xabaashiisana ha isdultaagi idan ilaahi subxaana wa tacaala ghaswatu tabuuk asbaabteedii waxaa lagu kala saaray dadka muslimiinta iyo nimanka munaafiqiinta ah intii ugu badnayd munaafiqiinta tani way ka hadheen khaswadda laakiin haddana kooxaa raacay una raacay inay muslimiintaha khalkhal geliyaan oo dhib uun ay sameeyaan madiine gudaheeda wuxuu nebigu iclaamiyey nafiir caama waana ka qur-aanka ilaahay ku sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi اfaaqaltum ila alard araditum biاlxayaaةi اdunya min alaakhira fma mataacu lxayaaةi اdunya fi اlaakhirati ila qaliil ka ilaha ile war kuwa iimaanka laga helayo maxaa idinku dhacaya haddii laydin idhaahdo infiruu fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa u soo baxa maxaa dhulka isugu cuslaynaysaan isugu nabaysaan baa ilaahay leeyay ma nolosha adduunyo ayaa ka jeceshiin oo aa ka raalli tihiin aakhiro aad dhaafsateen warta adduunyo wax nafo ay leedahay ma jirta baa la yidhi subxaana wa tacaala mujaahid baa wuxuu leeyahay tabuuk ayay aayaadkani ku soo degeen markii timirta bisaylkeedii iyo wixii oo dhan iyo hadhkii iyo nimcada la haystay oo dadka ku cuslaatay inay baxaan ayaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala meeshani meel laysku naba maahe soo baxa bale ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya in reer madiine dhammaantood alla yidhi soo baxa oo layidhi infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum ilaah yidhi soo baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus si walba ku soo baxa shaab iyo sheekh iyo hani iyo faqiirba soo dareera wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waana ka alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala munaafiqiintu markii ay rabeen khaswadan inay ka harhadhaan ilaahay waa kale haddii meeshii hunguri uu ahaan lahaa ama safar yaroo fududo markiiba wax laga soo qaadanayo u ahaan lahaa marka horey kusoo wada dhinac yaacay lahayd la tegayana oo ugu yaraan dee sideed boqoloo kilomitr oo dhadhow inay tahay meesha loo lugaynaya wakhtiga la soconaya inuu xagaa yahay oo wakhti cadceed kuleyle u yahay nimanka lagu socdaa inay tahay dawladdii dunida ugu xoog badnayd wakhtigaah oo romanska dawladda ahayde dunida ugu xooga weynayd inay tahay oo aanay ahayn yani reer yaroo xoola laga soo qaadayo ama dagaal yaro lala soo gelayo markaa dabaday gijinayaanoo dibbay isu nabayaan baa ilaahay leeyahy waa ilahay le low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk baa ilahay yidhi walakin bacudat calayhim الshuqة wasayaxlifuuna biاllahi low istaطacna lakharajnaa macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu inahum lakaadibuun waxay leeyihin ba ilaahay hadday ahaan lahayd baa ilaahay yidhi waxoogaa adduun yaroo halkan laga soo dhufanayo ama safar yaroo dhowe iska kaa wada raaci lahaayeen baa ilaahay yidhi laakiin markii ay meeshu ku fogaatay ee dhibtu muuqatay ayay been ku wada dhaaranayaan haddaanu awoodno waa ku raaci lahayn munaafiqiinta intii ugu badnayd markaasi waa hadheen reer baadiyaha wixii aan diin fiican haysanina waa iska hadheen saxaabadana intii cudurdaarka lahayd ee acdaarta sharcigaa lahayd ee ilaahay uu ka dhigay jihaadka waa hadheen iyo saddex nin oo kaleoo saxaabada ka mid ah ayaa iyaguna maalinta tan dhibtani ku dhacdo hadhay mu'miniintii iimaanku dhabka ahaa maadaama safarkuna uu fog yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay safaradiisa gaar ahaan uu dagaalada ku gelayo tawriya buu samayn jiray ma caddayn jirin inta badan si cad uma tilmaami jirin laakiin maanta dee safarku waa siddeeddaa boqolo kilomitir ee dhadhow dowladda lalaga dagaalamaya waa tii weynay waxa la yidhi markaasi wuu sheegay nebigu xagu u socdo iyo waxa loo socdaba soo diyaargarooba baa layidhi nin walowba waxaad soo qaadan karta iyo waxaad soo heli kartaba u soo diyaargarooba sida xadiiskii saxiixulbukhaarigu uu tilmaamayo markii uu muslimiintii ama dadkii iimaanku dhabta ka ahaa nabigu yidhi soo baxana waa loo soo degdegay saxaabadii rasmiga ahayd ilaa iyo xataa kuwii qaar uu yidhi hadha ay hadhi waayeen waxaad ka garan kartaa caliy bna abi aalib maalan ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu dumarkii carruurtaan sanadka kugu reebayaa oo la sii joog wuxuu yidhi wuu ka cadhooday cali ama wuu yanii reerka in lagu reebo reeraha uu madiine sii joogo muu jeclaysan cadho maahe dabeetna wuxu uhi yaa rasuul allahi takhlufuna fi اnisaai wasibyaan ma dumar iyo carruur baan ah, la joogaa jihaadkana waan ka soo hadha nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amaa tarda an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa hayra annahu laa nebiya bacdi xadiiskii bukhaari siduu sheegaiyo muslima waar miyaad raalli ku ahayn buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam inaad aniga iga joogto halkii nebi haaruun nebi muuse uu ka joogay aniga laakiin nebi igama dambeeye yani nebinimada heli maysid laakiin sidii haaruun uu nebi muuse ula socday inaad ila socoto mi aad jeclayn oo haaruunba waa kii nebi muuse kaga sii tegey maxay reer banu israa'iil ee tegey anna adaan kaaga sii tegaya reerka ee sii joog buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam yani waxaad arkaysaa dadka asxaabulcaqiidada rasmiga ah inaanay ku farxaynin midhaha iyo hadhka iyo waxaan ku hadh inaanay ku farxaynin inay ka doorbidayaan cadceedda iyo kulaylka iyo jihaadkaasi iyo ilaahay dartii in loo haraado waxaad ka garan kartaa abu khaytam alansaari saxaabiga la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhi markii hore wuu hadhay riwaaya imaamu abraani uu warinayo oo aan xoog badnayn sanadkeedu iska liito inkastoo xadiidka qaybo ka midi ah, kun aba khaytama xadiidka inta sheegaysa kun aba khaytama fa idaa huwa biabi khaytama faida huwa abu khaytama xadiiska qaybta sheegaysa inkastoo ay ku soo aroortay imaamu muslim fii saxiixi haddana qisada waxaa la yidhaahdaa abu khaytama saxaabiga la yidhaahdo dagaalkan markii hore wuu ka soo hadhay waxaa la yidhi wuxuu aan soo galay buu yidhi xayd dayru lahaa ama beer dabeetana cariish yar ayaa biyo laygu risheeyo hadh leh waxaan arkay buu yidhi haweenaydaydii oo halkan diyaar iigu ah dabeetana waxaan idhi bu yidhi wallahi inaanay waxna cadaalad hayn ilaahay rasuulkiisiina inuu kulaylaha iyo ciiddaasi maro abukhaytamana meel yaroo carish yaroo hadh inuu islaantiisii halkaas kala jooga saan cadaalad maaha baan idhi buu yidhi dabeetana waan ka kacay awraan lahaa baan soo fadhiisistay buu yidhi iyo waxoogaa timiroo aan haystay baan isku soo duuday dabeetana ciidankii baan ka daba tegay buu leeyahy ciidankii hore u baxay baan ka sii markuu ciidanka u muuqday ayay dadki idhaahdeen nebigu calayh salaatu wasalaam ragga wixii maqmaqnaa buu lahaa hebelme hebelme ayay dadkii arkeen isagoo foo awrkiisii meel ka soo bidhaamaya markaasaa laydhi yaa rasuulallaahi nin baa soo socda qof baa soo socda oo inaga daba yimi nebigu wuxuu yidhi waa layidhi kun abkhaytama ilaahay idankiiyo kaasi abukaytama u noqda abukhaytama noqo ayuu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam dabeetana abukhayamu noqday faidaawa abukhayama saa saxiixu muslimo sheegayo wuxuu saxaabigu leeyay markaasaa nebiga u imi calayh salaatu wasalaam wuu ii duceeyey saxaabadu xataa fuqaradii mu'miniinta ee aan haysanin wixii lagu dagaalgelayay waayo dee jihaadka wakhtigii nebiga calayh salaatu wasalaam dowladiinta badan dadka may dagaalgelinayni ninku isagaa faraskiisa ama awrkiisa ama hubkiisa iyo seeftiisa iyo warmihiisa iyo raashinkiisa iyo wuxuu ku dagaalgelayaba isagaa imanayay askari mushaar la siiyo meesha ka xoogsanaya ma ahayn ee waxay ahaayeen dad naf iyo maalba ku jihaatamaya ntidgalaan maalan waxaa la idhaahdaa culabata bnu zayd nin la odhan jiro lagu tilmaamo albakaain buu ka mid ahaa rag laga sheegay inuu ku ducaysanaya allahuma innaka qad amarta biljihaad ilaahayow waxaadna fartay jihaad baadna fartay waanad noogu baaqday aniguna waxaan ku awoodo oo aan ku tago jihaadkaasi ma hayo ee waxaan ila ahayo ku sadaqadaysanaya dadka muslimiinta ee jihaadka u baxay qof kasta oo muslima ah, oo madlama ah, ii geystay jasadkayga ama cirdigayga ama sharaftay qof kasta oo muslima ama ay xantay ama i dulmiyey ama dhib ayaana na cafiyey buu lahaa markuu uu tamar kale soo waayey inkastoo riwaayaadka xadiidku aanay xoogganayn shawaahid se loo helheli karo waxoogaa leeg waxaad garan kartaa maalan laakiin axaadiista saxiixaaba haddaynu soo qaadana ashcariyiinta koodii abu muusa alashcari ayaa u yimi nabiga calayh salaatu wasalaam ashcariyiintu yamaani bay ahaayeen meeshana waxba kumay haysan dabeetana abuu muuse u tageena waxay idhahdeen or nebiga u tago waxaad ku tidhaahdaa waxaanu fuullo nasii abuu muusa alashcari baa nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam wuxuu ihi waxaanu fuullo nasii isagoo nebigu cadhaysanoo hadlayuu yimi waxaan fuullo nasii wallaahi inaanan ku siinayn buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam dabeetna abulmuuse alashcri baa iska soo noqday xadiiska bukhaari ku yaalla wuxuu yimi qoladii wuxuu ku yidhi nebigii wuxuu igu yidhi wallaahi inaanan ku siinaynin hadhow ayuu haddana bilaal oo dhowr neefoo geela wadaa yimi dabeetna abu muuse u yeedho wuxuu hi abu muuse alashcri waxaa kuu yeedhaya nebiga calayh isalaatu wasalaam waa soo baxay waa u yimi bilaaloo dhowr neefoo geela loo soo iibiyey dabeetna geela kaxaysta la yidhoo fuula geeli buu soo kaxeeyo wuu yimi yaa rasuulallaahi soodigii ka dhaartay bay dhaahdeen wax ka khayr ma dhaarta buu nebigu yidhi ilaa wax ka khayr badan haddaan arko waan yeelaa yacni dhaari igama celiso wax khayr leh waxa khayrka badanna baan yeelaa kadib ayuu abu muusa alashcari nimankii yamanidaa geela u keenay dabeetana wuxuu necbayste uu yidhi war malaa warkaagii horey been u qaadan doonaan la wadigan haddana geela u keenay waxaan sidii labada warba inay nebiga kala kulmay cid soo caddaysa ha laygu dara buu yidhi ina keena waxay dhahay ma waa ku rumaysanaynaaye un geelaynaa si afuu lama yeelaya buu yidhi waa in cidii raacda waa nebigu u tagno calayhi salaatu wasalaam markaasay nebiga u yimaadeen oo u sheegeen uu sheegay inuu tan horena ka dhaartay haddana wax ka khayr badan le inuu arko uu sida tan yeelay dadka muslimiinta ah iyo dadkii ducafada ahaa ee iyagoo aan dagaalka awoodi karan waxaa kaaga filan in ilaahay qur-aanka kuwii dee cudurdaarka la siiyey laysa cala aducafaa'i walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj ida nasaxuu lilahi warasuuli ma cala almuxsiniina min sabiilin wallahu afuuru raxiim walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh inay qaar nebiga u imanayeen calayhi salaatu wasalaam oo le naqaad ou nebigu le waxaan idinku qaado ma hayo tawallow acyunuhum tafiidu min addamci xasanana laa yajidu maa yunfiquun baa ilahay leeyay jeesanayey iyagoo ilmaynaya buu alla leeyay subxaana wa tacaala murugo ay ka murugaysan yihin inay waayeen jihaadka waxay ku baxsadaan iyo waxay fuulaan qolyaha kan waa kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuwii dee niyaddoodu sii fiicnayd ee sida tan ku hadhay inna bilmadiinati aqwaama madiine waxaa jooga buu nebigu yidhi dad maa sirtum masiira walaa qaطactum waadiya ilaa kaanuu macakum dad aydan jid marin waddo aydan goynin dooxa aydan ka tallaabin ilaa iyo way idinla socdeen buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam maciinay ahaayeen waxay dhaheen yaa rasuula allahi wahum bilmadiina ba iyagoo madiine joogay haddana nala socdaan bay ku yidhahdeen nabiga calayh salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi wahum bilmadiina xabasahum alcudur yacni waxaa ajar helayseen mid la mida bay helayeen waayo iyagu ka dhab iyo daacad bay ahayd inay dagaal galaane waxay fuuli lahaayeen bay waayeen ama waxay ku jihaadi lahaayeen idan niyadoodaa fiican nebiguna waa ku tilmaamayay qofka geeriyoodo isagoo aan jihaad niyeysan shucba min anifaaq inay ku jirto marka niyadoodaasi ka dhabta hadday wax gacantooda soo geli lahay ku jihaatami lahaayeen ayaa ilaahay ajar ku siiyey sidii kii jihaatamayoo kale ah kacab ibnu maalikna waa kii tilmaamayay dee magaaladii madiine kumuu soo hadhin buu yidhi munaafiq iyo mid cudurdaar haysta mooyaane iyo saddexdayadii buu yidhi saddexdii nin ee ahaa ee ka hadhay saddexdayadaa iyo munaafiq iyo mid cudurdaar loo qura soo hadhay riwaayaadka axaadiista ee ku soo arooray ciidanka kan iyo intuu leekaa riwaayada daahirkooda aad moodo inu iska yaro hore imanayaa soo arooray maala kacb ibnu maalik wuxuu ku tilmaamayaa ciidanka muslimiintu aad bay u tiro badnaayeen buu leeyay kitaab ama diiwaan koobaana ma jirin sida xadiidkii bukhaari sheegayo riwaayo kaloo saxiixu muslim ku taalla kacab waa kale yaziiduuna calaa casharati aalaaf toban kun way ka badnaayeen alxaakim fi likliil waa ka ku tilmaamaya ziyaada calaa alaaiina alfa soddon kun bay ka badnaayeen waana sida ibnu xasam ibnu isxaaq baan leeyahy siduu jasminaya weeyaan waxay culamada qaarkood yidhahdaan waa la ururin karaa riwaayaadkaasi oo dhan oo waaqidi baa wuxuu sheegayaa maalan inkastoo isagoo daciif yahay waxay wateen buu leeyahay toban kun oo faras dabeetna waxay dhaheen kacb ibnu maalik riwaayadda uu leeyahay toban kun bay ka badnaayeen waxaa lagu xambaaraya inay tahay fardoolaydoo qura ee haddii lagu daro mushaadan iyo kuwan lugeynaya waxa kan marka laysku daro saasay u tiro badan yihin walidaalika ba abu zurca araazi waxaaba laga sheegaa afartan kun iyo wax inay gaadhayeen zayd ibnu haabitna waa ka ku tilmaamaya inay ahaayeen alaiina alfa markaynu waxaasoo riwaayada isku dardarno aqlab ilmu'arikhiin waxay ku tilmaamaan inay soddonkaa kun ahaayeen ciidankaa duruufta aadka u adag ku soo baxayna inay ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa la dhahaa ciidamadiisii waa qaybqaybiyey calamadii iyo liwaagii iyo waxaasibuu u kala dhiidhiibay reer walba calankiisi iyo liwaagiisibuu siiyey saas bay ku soo baxeen waxaa ka habsaamoo quraa la yidhahdaa saddex nin kacb ibnu maalik iyo maraarat ibnu rabiic alcamri iyo hilaal ibnu umaya alwaaqifi saddexdaa ninoo ansaarta ka mida ah. saddexda ninba waa saddex ninoo iimaan iyo khayr lagu yaqaano kacab ibnu maalik waa nin lagu tilmaamo beder mooyaane in allaaliyo mashaahidii kale ama dagaaladii kale nebiga calayh salaatu wasalaam oo dhan inuu ka qayb galay bal inuu ka qayb galay baycat alcaqaba baycadii labaad ee nebiga ay ansaari heshiiska kula gelayeen uu ku soo hijroonayo raggii ka qayb galay buu ahaa laakiin waxay idhaahdeen taswiif buu isticmaalay baraad diyaargaroobi doontaa baraad bixi doontaa awrka baraad soo xidhxidhi doontaa suu u fudaydsanaya isulahaa nin xoogan baad oo barruun baad ciidan ka dababoodi barriibe barri si ay isugu sii dhiibaysay ayuunbay ku gaadho wakhti uunu is arkay isna uu hadhay ciidankiina uu tegay oo aanu gaadhi karaynin hadhkii iyo timirtiina shayaan uu ku adadkeeyey ama maraarata bnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya labada nina iyagu dee bedriyiin baabay ahayn reer beder nimankuu nebigu lahaa alayh salaau wasalaam reer badan maxaad ka ogtay in ilaahay intuu taalacda yidhi ifcaluu maa shi'tum raggaasay ku jireen idan saddex nin oo diin lagu tuhunsanyey ayay haayeen waxaa kaloo hadhay baa la yidhaahdaa dhowr iyo siddeetan nin oo kale oo munaafiqiintiiya iyo dhowr iyo siddeetan kale ay sheegaanoo asxaabi alacdaar iyo kuwa kana calaa kulli xaal waxaan cudurdaar haysan oo saxaabiya oo magaalada madiine ku haray saddexda ninunbaa jira inta kale ama waa munaafiq ama waa macduur ama waa kuwan waxay fuulaan waaye iyo kuwanuu nebigu fasaxay ama waa munaafiqiin iyagu dhuuntay oo is yidhi maanta ciidankaa tirada badan le cidina ku tabi maysa haddaad yaro dhuumato un iska dhuuma waayo soddon kunoo nin meeshay marayaan waxay is idhaahdeen cidina idinima dareemi karayso nabigu alayh salaau wasalaam tabuuk markuu kusii socdayna waxa la dhaha saxaabadiisii wuu tabtabay warmee abaaraham buu yidhi baa layidhi abaaraham waa kaltuum ibnu xusayn ninkii la odhan jiray alkhifaari oo reer bani khifaar ah dhowr nin buu dadka weydweydiiyey suuratu tawba ilaahay subxaana wa tacaala nimankan habsaamay iyo waxay u habsaameen waa ka suuradda ilaahay si fiican ugu kala tiltilmaamaya <clears throat> suuradda dhan ee tawba waxaad moodaa haswada tan inay aada u kala sharxayso ama ha ahaato jihaadku inuu marka kan fardu cayn ahaa waayo nafiir caama buu ahaa wakhtiyada jihaadku fardu caynka yahayna waxaa ka mida ah markuu imaamku yidhaha dadkao dham ha soo baxaan waa nafiir caama ah. nafiir ilcaam marka waa fardu cayn suuraddu waxay kaloo tilmaamaysaa in badan towbadooda iyo sadaqadooda iyo wuxoodao dhan inaan la aqbalaynin dadkaasi biduuni acdaarka ku hadhay suuradda waxaa in badan ilaahay ku fasiraya nimanka munaafiqiinta iyo mawaqiftooda iyo jihaadka dhulkay ka taagnaayeen marka aynu soo duuduubno nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu yimi meeshii tabuk lo odhan jiray khudbad buu jeediyey baa la tilmaama laakiin khudbaddaasi ariiq saxiixa kumay sugan kuma sugna waa laga yaabaa weedhaha khudbada ku dhex jira qaar ka mid axaadii nebigu waa saxday ama xasana inay yihiin laakiin waxay u egtahay buu leeya akram diyaailcumari wax uu nin isku ragrakibayo aan ahayn khudbadda rasmiya uu nebigu jeediyey waxaa la sheegaa tabuuq intii uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam inuu diray khaalid ibnu waliid iyo koox saxaabada ka mid oo dumat aljandal inuu u diray nin kastoo ay mursal curwata bnu zubayr muraasishiisa ay ka mid tahay dabeetana uu soo qabtay isagoo maxbuusa uu keenay ukaydir ibnu cabdilmalik ilkendiy ninkii la odhan jiray boqorkii meeshaa ahaa ayaa la soo qabtay isagoobaa la yidhahdaa ugaadhsanaya boqorkaasoo ugaadhsanayo xaashiyo tiro badan iyo ciidamo badanoo wax iska wata ayuu khaalid ibnu weliid qabtay isaga laftiisii boqorka laftiisii dabeetana waxay sheegaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sulxi inuu la galay inuu jizyo bixiyo waxaa kaloo la sheegaa muslimiintu inay ninkaasi qubaa yaroo uu sitay ninkan oo aad u qurux badnaa bay aad ula yaabeen dabeetana nebigu intuu sidaa waagay ninkan maradiisan yare dadku la cajabsan yahay ayuu nebigu wuxuu yidhi atacjabuuna min haada makan baa la yaabantiin haabay idhaahdeen xadiis ibnu hishaam sanad xasana ku warinaya buu nebigu wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadi lamanaadiilu sacad ibnu mucaadin fi ljanna axsanu min haada kana layabati masarada yaryare sacad ibnu mucaad ee jannada ayaa ka fiican buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkan waxaa la yidhaha hanaaim tiro badanna waa laga soo helay bay sheegaan wallahu aclam waayo riwaayadda hanaaimtan tirada badan la sheegaysa ibnu lahiica ku jira ibnu lahiicana waa daciif saynu naqaano weliba irsaallowu ku jira waa xadiis mursala waxaa kaloo la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari xadiidkiisii ku sugan hadiya inay meesha nebiga ugu timi boqorkii ayla xukumi jiray oo ahayd baqla bayda baqal cad iyo burdayaal ama dhar iyo inuu heshiis la galay jizyo inuu bixiyo marka aynu soo duuduubno riwaayaadku waxa ay sheegayaan meesha inaan dagaal ka dhicin laakiin boqoradii meelaha joogjoogay gaargaar inay nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiisyo ay ula galeen riwaayaadka qaarkoodna waxaabay sheegayaan mar labaad muraasala inay dhex martay hiraqal iyo meliki ruum oo mar labaad la diray dixyalkelibi mar kale in loo diray saxaabigaasi la odhan jiray sida xadiid musnadu imaamu axmed uu warinaya uu sheegayo oo nin saciid ibn abi rashid oo maqbuula ah baa la yidhahdaa baa la tafaruday yani xadiid xoog badan maaha cumuuman waxaynu leenahay meeshan dagaal kama dhicin laakiin dagaalkani xarbi nafsiyu isna iska ahaa wax dagaali kama dhicin labaatan habeen ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam baa la yidhahdaa tabuuk qabaa'ilkii carbeed ee meeshaa joogiyo waxaasna heshiisyaa soo wada dhex maray heshiisyaa inay jizye bixinayaan qur-aankana dee waa kii aayaadka qur-aanee ilaahay sheegaya in lala dagaalamo ilaa iyo intay jizya ka bixinaya can yadi wahum saakiruun tiina way aqbaleen saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo noqday markii uu dhexda soo socday akram diya ilcumari wuxuu leeyahay soo noqodkiibay qisadani dhacday inkastoo sheekha ah, raxiiq ilmakhtuum kale uu ku tilmaamayo waa sii socodkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo socday wuxuu soo maray baa la leeyay ama sii socod haato ama soo socode diyaartii amuud reer amuud nimankii hasha ilaahay u soo saaray ee qooqaya kibray ee dabeetna la halaagay wahamuud aladiina jaabuu sakra bilwaada kuwii ilahay qur-aanku meeshii lagu halaagay bay soo mareen dabeetna waxaa la idhaahaa guryahoodii iyo meelihii bay saxaabada qaar galgaleen markaasuu nebigu ka nahiye wuxuu uhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum ila an takunuu baakiin waar kuwan guryaha kuwa kan xadiiska waa xasan insha allah musnadu imaamu axmed buu ku yaala guryaha kuwa dulmiga sameeyaha gelina yaydin haleelin wixii iyagaba haleelaya inaad tihiin idinkoo ooyaya mooyaane ee nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii bukhaari sheegaya waa kaa meesha intuu maradiisii madaxa ku duubtay yidhi ina dedejiyo inaga tallaabiya oo dooxada nimankan ay meeshiin ay degi jireen oo dhan hore inooga tallaabiya buu yidhi uu ka soo tallaabay waxaanu ka reebay saxaabada biyaha ceelkoodaana inaan la cabbin lagana weysaysanin xoolahana aan uh, cunno laga siisan xataa cajiinadii lagu walaaqday xoolaha siiya buu yidhi ha cunina asxaabu dulmiga meele lama dego dee dhulka gaaleedna in laga hijrooda baa fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada muslimiinta ay soo socdeen baa waxaa looga dacwooday dadkan muslimiinta ah ee awrtii iyo xoolihii la fuushanaaba aada u jilcay waayo de waa safar aada u dheer baynu sideed boqoloo kilomitr oo sii socod iyo soo socda waa kun iyo lix boqoloo kilomitr socod ku dhodhow meesha la marayaana waxaynu leenahay waa saxaaraha carbeed waxa wakhtiga la socdaana waa wakhti xagaaya wakhtigii kulaylku uu ka dhacayay marka xoolihii naftaa isugu timid waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ugu duceeyey xoolihii iyo wixii dabeetana waabay u xoog bateenuno sidiibay ku yaaceen alla uu fiicnaysiye subxaana watacaala xadiidka musnadu imaamu axmed ku soo arooray ee sanadkiisa xasanka lagu tilmaamayo zawaido bin xabaanna insha allah waa ku yaala waxaa weliba dhexda markii la soo socdayna munaafiqiintu waxay isku dayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam meel tanaya oo yaroo tiir taag yaroo cidhiidhiya intay fardaha ku soo eriyaan in nebiga laga rido calayhi salaatu wasalaam oo ay gooni ula baxaan dabeetana waa la fahmay qoladaana waa fashishay mu'aamaradoodaasi magaaladii madiine markii ay soo galeenna waa la soo dhoweeyey nebigu calayh salaatu wasalaam masaajidkiisii buu tegey laba ragcadood buu ku tukaday dabeetana dadku halkaa u fadhiistay kadib ayay u yimaadeen nimankii munaafiqiintaa iyo dadkii cudurdaaranayoo dhamme koox waliba cudurdaar ay wadaan wixii cudurdaar iyo waliyo bile la marayay nebigu wuu ka aqbalay laakiin saddexdii saxaabi iyagu wax cudurdaara may sheeganin labadii nine badriyiinta ah iyo ninkii bay alcaqaba aaniya ka qayb galay kacab ibnu malik saddexdaa ahlu iimaanka iyagu wax cudurdaara may sheegin dabeetana xadiidkii dheeraay aynu naqaanay waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaan lala hadlin nimankaasi kontoneeye casho ayaan cidi juuqba u odhanin qofna la hadal waa kii tilmaamayey bal in adeerkay baan sidinna inuu ku aqbalo intaan derbi uga dhacay aan u tego asalaamu calaykum juuq baa cidi u odhan weyday war ilaah iyo rasuulkiisa inaad jeclayso uma ogeedo cidiba la hadli weyday bale waa kii nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam dumarkuna ha ka tagaan odayga ninka weyn buu nebigu markii dambe u ogolaaday inay haweenaydu u shaqshaqayso waa ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo dumarkaan taga ad leeday miyaanu furnaa maya ha furine baa layidhi reerahoodii uun ha qabtaan waxba yaydin shaqaynin keligii yacni waxaad tasawurtaa magaalo aad joogto aan qofbaba kula hadlayn magaalada gebigeedba dadka ku nool midh yar iyo midh weyn iyo midh dhexatoona salaamu calaykum haddaad tidhahdaa inay dibnaa yaro dhaqdhaqaajiyeen weynaad xataa maqlayn calaykum salaamtana in lagu yidhi xabsi ka weyni ma jiro in qof bini aadam oo magaalada joogaaba juuqkuu odhan waayo saxaabada tan saasaa loo go'doomiyey markii ay habsaameen haddana iyagoo cidhiidhiga caynkaa le ku jira ayay maqleen boqoradii eh, romanisku nimanba caynkaana kacb ibnu malik oo nin dhallinyaro oo xoogan oo caynkan oo gabayatirin karayo ayaa maqleen dabeetana fariin buu usoo diray nin ka midi oo leeyahay alla kuma badin dhulka dulligiiyo waxa kane soo carar ku siinayo meesha iskaga kaalaya fariina baa loo soo diray waa kii waraaqdii markuu nin nabtiyaba magaalada yimi ninkaasi la daydayey waa la helay waraaqdii baa loo keenay waraaqdii markaan akhriyay buu yidhi saa iyana waaba fitno kale imtixaan kale gaal kuu yeedayo kule war ka soo meeshan lagugu dullaysanayo wax kuma badin aniga wax walba kuu hayeen tiina intaan googooyey buu leeyahay baan dabka ku riday tanuurka moonfadan iskaga riday buu yidhi iyadana yacni dadkan iimaanku ka dhab buu ahaa kaana markay u sabreen ee ay konton maalmood sidaasi ku jireen ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey la leeyahy wacala aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu anlaa malja'a min allahi ilaa ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu in allah huwa tawaabu raxiim iyagana ilaahay baa toobadooda aqbalay saddexdaasi nin haswadan cumuuman haddaynu eegno waxyaabaha ka dhacay runtii waa iska tiro badan yihiin laakiin midhar yaroo kooban haddaan soo tilmaamo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaa ka mida ah, salaaddii subax ayuu xaajadiisa ku yara habsaamay dabeetna muslimiinta waxaa salaada geliyey sida saxiixu muslimka iyo bukhaariba ku taalla cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa tukiyey nebigaa yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdiraxmaan imaam yahay dabeetana cabdiraxmaan baa dabcay inuu dib uga soo noqdo nebigaa u tilmaamay halkaaga joog dabadiisaanu ku tukaday insha allah cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka mid yahay yani raggii nebiga tujiyey ee uu imaamka u noqday waxaanay tilmaamaysaa baa la leeyahay iyagoo imaamkii mafduulka aha uu joogo imaamkii faadilka ahaa isagoo jooga in mafduulka uu tukin karo oo ninka cilmiga badan le ama aqoonta uu xagga dambe ku tukan karo ay daliilu tahay riwaayaadka ama axaadiista ku soo aroortay haswadan haddaynu wax kasii tiltilmaamno mucaad ibnu jabal baa nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam xadiidkii musnadu imaamu axmedka ku yaalla sanadka xasankaa lahaa suu sheeku sheegayo wuxuu weydiiyey camal aan jannada ku galo dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam islaamnimada madaxeedu waa shahaadada tiirkay ku taagantiina waa salaad iyo zako iiqa ugu sareeyana waa jihaadka buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam awada nebiga markii waxaa kaloo la weydiiyey sutrada qofka muslimka hadduu salaad tukanayo waa inuu yeeshaa sutra meel iska bannaan inaad ku tukata ma fiicna waa inaad e, wax yar hortaada dhigataa derbi ama ul ama xun inaad taagto sutrada intee in leg baanu ka dhigannaa baa layidhi mu'aharat raxil ka dhiga buu nebigu yidhi e, faraska ama koorahan la saaro koora xaggiisa dambe intuu dherer leeg iyo in leeg oo kale ka dhigta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haswadan waxyaabaha axkaamta laga soo faa'iiday waxaa ka mid ah markuu nebigu ku sii socday ama ka soo socday maqrib iyo cishe ina wuu jamciyey duhr iyo casarna wuu jamciyey oo jamc buu tukaday labaatan maalmood oo uu joogay meeshaasna salaadda wuu qasrinaya baa la ydhaahdaa sida ibnu xabbaan zawaa'idiisa xadiis sanad saxiixa ku soo arooray waxaa kaloo la tilmaamaa markii uu soo socday nebigu alayh salaatu wasalaam uu soo noqday waadiilqara meel la ydhaha markuu marayeyna beer bay weydiiyeen ratabkii uu ku yaalo timir ahaan hadhow intay noqonayso dabeetana kharsi buu nebigu ku isticmaalay qiyaas intaasaa loo filaya inay noqoto marka masaladaas inay bannaan tahay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo uu nebigu calayh salaatu wasalaam tilmaamay qarbad biyo ku jiray oo laga cabbi karayey dabeetana wuxuu u tilmaamay baktiga haragiisu magdintiisu inay u tahay ahaaro dibaaquha yani ahuurha inuu yahay axkaamta intii haswadan lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah laba ninoo saxaabiyiina waxoogaa afku isyaro dhaafo midbaa mid qaniinay gacantii markuu qaniinay buu gacanta soo dhuftay deetana dhool buu ka soo riday kii dhooshaad waa bilaamad buu nebigu ku yidhi ninku gacanta ma afkiisii kuugu dayn lahaa buu ku yidhi sidaa awrka aad u qanintay duska kaa soo dhufto adiga dhooshaadi kaa dhacday waa hadur baa la yidhi oo mag ma lihid waayo dee waxba kuguma dhufanaya wuxuunbuu gacantiisuu kala cararay kii oo cabanaya iyomoolee dhool baa layga riday dee xaqa la siiyo waa hadur buu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta meeshan laga daliishada waxaa ka mid ay ah bacd alculamaa tilmaamaan axaadiistii sheegaya saddex wax ka badan inaan qofka muslimkaa laga hijroonaynin sabab sharciya hadday jirto sida qoladan kontonka loo tacsiirka lagu siiyo kale inay dhici karto hijrayntaa ka badan laakiin waa inay noqotaa mid sabab sharciya leh haswadani inshaa allah hadaafteedii caamka ahayd iyana way soo gudatay waxa inugu hadhay oo keliya waxa weeyaanuun axdaadtii taariikhdii nebiga ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam maanta halkaas baynu ku joojinaynaa wallahu aclam bilahi towfiiq